بسم الله الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الجزية هذه تني أحكام الجزية وقرشكي قال لك قادي أحكام تيسيو halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay lacagaha jizyada loo yaqaano oo qarashka iyo hantida laga qaado gaalada ku nool muslimiinta hoostooda ku nool oo gacanta muslimiinta hoostooda ku nool qarashkaas iyo dadka laga qaadayo iyo qadarka uu la eg yahay iyo axkaamta uu iska leeyahy aljizyatu jizyadu luqatan min luqatin xagga luqada ismun waa magac magacaasoo likharaajin qarash u sugnaaday qarashkaasoo majcuulin la yeelay calaa ahli dimati gaalada ahalkeeda ahalkaa dushoodana la yeelay dadka kufriga iyo gaalada ku dhacay qarash dushooda sharcigu uu yeelay kaasaa luqa ahaan waxaa la yidhaha jizyu wa sharcan min sharcin xagga sharcigana maalun jizyadu waa maal waa hanti maalkaasoo yeltasimuhu uu laasimsanayo kaafirun gaal uu laasimsanayo gaalkaasoo maksuusin makhsuusun la gaar yeelay bicaqdin heshiisna uu ku laasimsanayo heshiiskaasoo makhsuusin ee la gaar yeelay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala jizyada waxaa la yidhaha xagga sharciga waa maal maalkaasu uu laasimsanayo oo uu qoorta gashanayo qof gaala gaalkaasoo makhsuusun ee la khaas yeelay gaalka makhsuuskaa ah waa gaalka shuruudihiisu noo iman doonaanoo yacni kullu kaafir loolama jeedo gaal oo dhan jizyada laguma lahane waa gaal ahlulkitaaba inuu ahlulkitaab yahay ama yahuudi uu ka tirsan yahay ama nasaarada uu ka tirsan yahay waa shardi laa wahaniyun walaa caabidu sanam gaalkii wathaniga ahaa oo sanamka caabudayey isaga jizyada lama saarin sida sheekhubu inoo sheegi doono waa yahuud iyo nasaara bis bicaqdin heshiisna uu ku laasimsanayo oo makhsuusin ee la gaar yeelo heshiis gaar ahaa lala geli ka kooban alqabuul waaliijaab qabuul iyo iijaab ka kooban arkaanu ljizyati haadihi tani arkaanu ljizya qarashkaas jizyada ah ee gaalada laga aruurinayo arkaanteediiu halkan sheekh wuxuu uga hadlay jizyadan arkaanta sharcigu uu u sameeyey arkaanu ljizyati jizyada arkaanteedii khamsatun shan caaqidun ruux heshiis galay waa gaalkiiw caaqidun ruux heshiis galay waa alimaam madaxweynihii muslimiinta loola jeedaa gaalkii ma aha caaqidun ruux heshiis galay waa imaamu lmuslimiin muslimiinta madaxweynahoodii ayaa loola jeedaa caaqidka wa macquudun lahu ruux heshiis lala galay wa huwa alkaafir kanaan loola jeedaa gaalkii ruuxa heshiiska lala gelayo oo qarashka bixinayo gaalkii wa makaanun makaankii lagula gelayay heshiiska inuu ku noolaado gaalkaas wa maalun maalkii hantidii laga qaadayay gaalkii iyo wasiiqatun hadalkii dhex marayey gaaladii iyada madaxweynihii heshiiska la gelay af shantaas rugni ayaa jizyadu sharcigu uu sameeyey caaqid macquudlahu makaan iyo maal iyo siiqo mid walibaahina wuxuu iska leeyahay shuruud u gaar shardu caaqidi ljizyati haadaa midkani shardu caaqidi ljizyati lacagta jizyada ah qofkii heshiiskeeda gelayay shardigiisiiw halkan sheekhu wuxuu uga hadli qofka gaalada heshiiska la gelaya oo qarashkaas dul saaraya waa qofkee iyo shuruudaha sharcigu uu u xiray shardu caaqidi iljizyati jizyada heshiiskeeda qofka gelaya shardigiisii kownuhu shakhsigaas ahaanshadiisi way imaaman madaxweyne inuu yahay waa shard laa afraadu shacab shacabka shakhsiyaadkooda iyo afraaddoodu heshiiska jizyada ma geli karaan gaalo waxa la geli karaa leanna waxaa weeye waa masaalix caamaw waa maslaxo guud iyo heshiis guud oo masiirkii ummadda yacni la xiriirta maadaama heshiisyadu ay yihiin heshiisyada caamka ee masaalixda caamka ah waxaa geli kara madaxweyne ama qofuu u wakiishay isagu madaxweynea geli kara masaalixda caamka ah iyo heshiis guud waxyaala ummadda dhan masiirkeeda khuseynaya hadduu yahay madaxweynea geli kara ama qof wakiilkiisa ah kownuhu shaksiga ahaanshadiisa weeye caaqidka ah ee gaalada heshiiska la gelay imaaman madaxweyne waa inuu yahay madaxweynahaasoo yacqidu heshiiska ula gelaya binafsihi asaga naftiisa gaalada heshiis la gelaya ow binaa'ibihi ama wakiilkiisa asaga naftiisaa la rabaa heshiiska inuu galo ama qofuu u dirsaday oo isaga wakiilka ah marka labadaas yacni qofkaas inuu yacni imaam uu yahay ama imaamka wakiilkiisa uu yahay ayaa shardiya qofka caaqidka ah oo heshiiska geli kara shuruud اlmacquudi lahu aljizyatu haadihii tani shuruudulmacquudi lahu shaksigii loo xirayey oo lagula ballamayo heshiiska lagula gelayey aljizyatu jizyada heshiiska lagula gelayey shuruuddiisiigu halkana sheekhu wuxuu uga hadli qofkii heshiiska lala gelayey qarashka jizyada la dul saarayey shuruudihiisii shuruudilmacquudi lahu shaksiga loo xirayo aljizyatu jizyada qofka loo xirayo jizyada lagula ballamayo shuruudihiisii khamsatun shan qofka heshiiskan lala gelayo jizyada waa inuu oofsado shan shard albuluuqu qaangaar gaalka qarashkan dusha laga saarayo waa inuu yahay qaangaar maxaa baxay hadduu saqiir yahay laa tucqadu lahu ljizya jizyada maba lagula habo marba hadduu saqiir iska yahay wax jizya laguma lahan walcaqlu caqligiina waa shardi waxaa kaloo shardiga gaalkaasi inuu caqli leeyahay gaalka qarashkan la saarayo oo jizyada la saarayo inuu caqli leeyahay shardiga caqli la yidhi maxaa baxay hadduu gaalku majnuun iska yahay dee isagaaba macduuree jizyadan lama dul saaray walxuriyatu xurnimona waa shardi waxaa kaloo shardiga gaalka qarashkan jizyada laga qaadayo inuu xor yahayna shardigu hadduu addoon yahay oo gaaladii naftoodii ay addoonsanayaan isagana lama saarayo qarashkan jizyada ah wa wadukuuratu ninnimana shardigu waxaa kaloo shardiga gaalkan qarashka laga aruurinayo qarashkan la dul saarayo inuu nin yahana shardigu haweenka gaalada lagama qaadayo qarashkan jizyada ah wa kownuhu kownu lmacquudi lahu shakhsigan heshiiska jizyada lala gelayo ahaanshadiisii wayo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka inuu ka mid yahay shardi waxaa kaloo shardiga ah qofkan heshiiska lala gelayo gaalka ah gaaloo dhan ma ahane inuu ahlulkitaab yahay shardigu ilaa ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wa hum saakhiruun yacnii dadkan jizyada la dul saarayo waxa weeye ahlulkitaab inay yihiin shardigu ahlulkitaab inay yihiin shardigu ahlu kitaab la yidhi maxaa baxay ahlu kitaab la yidhi waxaa baxay caabidu sanam qofka gaalka ah hadduusanba yacni yahuudna kama tirsana nasraanana kama tirsana sanamuu iska caabudahay hadduu caabidu sanam uu yahay laa tucqadu lahu aljizyatu heshiiska jizyada isaga lalama gelayo waxaa la leeyahay imaa inaad soo islaamto imaa dagaal unbaa la leeyahay marba hadduu qofku uu iska yahay wasaniba hadduu iska yahay isaga qarashkeen iyo jizyaa lagula geli iyo isaga ma la dhahayo wa kownuhu shaksiga macquudulahuga ahaanshadiisa wayo min ahlilkitaabi gaalada ahlulkitaabka inuu ka mid yahay waa shardi marka sababta iyo maslaxada ku jirta qofkan inuu ahlukitaab yahay gaalkan sababta loo shardiyey waxaa weeye dee nimankan ahlukitaabka ah iyagu yahuud iyo nasaara kitaabaa loo soo dejiyey waxay ku gaaloobeenna waxaa weeye waxay diideen usuushii shareecada islaamka asalkii shareecada islaamka ay diideen oo uu ka mid yahay aliimaanu birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inay rumeeyaan ayay ku gaaloobeen waxay kaley ku gaaloobeen ilaahay jalla jalaaluhu oo ay ka aaminsan yihiin taliid saddex ilaaha jirtana waa aaminsan yihiin oo saddexdaa ilaah uu ka mid yahay nebillaahi ciise ilaah u yaqaanaan nebillaahi ciise ayay ilaah u yaqaanaan nebiyullaahi ciise hooyadiisna waxay u yaqaanaan ilaah marka waxay aaminsan yihiin taliid tahliid ayay aaminsan yihiin marka iyagu gaalba ha noqdeena maadaama wax uun kitaab ah asal ahaan ay u nisbo sheeganayaan iyagu waxay leeyihiin waxyaalo mawaanic ah oo waxyaalo badan ka celcelinaya ayay iyagu leeyihiin yacni gaalaba ha noqdaan laakiin waxay leeyihiin qawaaniin iyo xeeraray leeyihiin oo waxyaalo iyaga ka xaaraama iyo waxyaalo iyaga u bannaan oo iyagu ay aaminsan yihiin ay leeyihiin ahlulkitaabku laakiin ninkan marba hadduusan wax kitaababa uusan aaminsanayn iyo wax qaanuuna iyo wax xeerahoo kitaab samaawiya uusan aaminsanayn dee haddii dadka muslimiinta lagu dhex hayo oo la yidhaaho jizyaha laga aruuriyo waxaa keenaya wuxuu doonaba inuu iska sameeyo ilaa wax isaga ka xaaraana iyo wax u xalaala iyo midna ma jiraan kanaaba ka roonoo kitaab uun u nisbo sheeganaya gaalba ha noqdee gaalba ha noqdee waxbaa uun uu sheeganayaa inay xaaraan ka yihiin waxbuu sheeganayaa inay xalaal u yihiin gaalba ha noqdee xuduuduu leeyahy xuduuduu leeyahy laakiin ninkan gaalka kale oo isagu ahlulkitaabka aan lahayn xad celiya ma laha wax xuduudahoo celiya iyo wax ka xalaala iyo wax xaaraamuu aaminsan yahay waa biladid maadaama bilaadiin uu yahay waddamadii muslimiinta haddii lagu dhexayo oo layidhaha jizyaha laga qaado waxaa laga yaabaa boqolaal muslimiina intuu iska laayo intaasoo xaaraana iska sameeyo uu leeyahay dee wax diinaba anugu malihi xuduud ba uusan lahayn markaa muslimiinta laguma dhexayna ow amase miman duul waa inuu ka mid yahay duulkaasoo lahu duulka shubhatu kitaabin kitaab wax u eg oo u sugnaaday ama wax uun kitaab u eg waa inuu aaminsan yahay waxaa kitaabka u eg oo aaminsan yahay yani ujeedada wa laga leeyahay waxaa weye waa kuwii majuusiyiinta ahayo gaalada majuusiyiinta ah iyagu ahlulkitaab ma lahan ahlukitaab ma ahan oo yahuudna ma ahan nasaarana ma ahan laakiin wax uun kitaab u eg ayaa iyagana waxaa la yidhi inta mar lagu soo dejiyey kitaab ayaa kitaabkii laga kor yeelay kitaabkii laga kor yeelay oo kuma ay yani kitaabkii iyaga loo soo dejiyey kitaab shaa'ic noqday sida towreed iyo injiil iyagu ay u faafeen kitaab sidaa u faafay iyagu laguma soo dejin laakiin waxay lahaayeen wax uun kitaab u eg iyagana marka maxaa la leeyahay hala raacsiiyo yahuuddii iyo nasaaradii oo jizyada iyagana heshiiska waa lala geli shardu اlmakaani aladii tucqadu liأjli sukna daari bihi اljizyatu haadaa midkani shardulmakaani waa makaanka iyo booska shardigiisii alladii makaankaasoo tucqadu اljizyatu naayulfaacilki waxaad u boodi aljizyatu yaa naayulfaacilkii ah alladii makaankaasoo tucqadu اljizyatu jizyadii loo xirayo liأjli sukna alkaafiri gaalka degiddiisa dartiisna jizyada loogu xirayo bihi makaankaas uu dego halkan sheekhu wuxuu ka hadlay raximah ullahu tacaala makaanka gaalka jizyada looga qaadi karo oo loo oggolaan karo inuu dego makaan shuruud gaara leh miya mise intii dad muslimiinuhu ay degan yihiin oo dhan wuu degi karaa mise meelo ka mamnuucaa jira dunida dunida muslimiintu ay degan yihiin gaalkan meelo ka mamnuuca miyaa jira oo heshiiska jizyada uusan saamaynin shardul makaanka shardigiisa alladii makaankaasoo tucqadu ljizyatu tucqadu loo xirayo liajli suknalkaafiri gaalka degiddiisa darteed bihi makaankaas uu dego aljizyatu jizyada loo xirayo waxaa shardi ah qabuuluhu qabuululmakaani makaanka aqbalkiisaiyaa shardiyo litaqriirihim ku sugiddoodoo gaaladaas in meeshaa lagu sugo inuu makaanku aqbalayo waa shardi sheekhu wuxuu ku leeyahay makaanka gaaladan la dejin karo oo qarashka jizyada lagula geli karo waxaa shardi ah inuu makaankaasi aqbali karo in gaal la dejiyo meelo waxaa jirta in gaal la dejiyaba uusan aqbali karina jira wa huwa makaankaas aqbali kara in gaalada la dejiyo maa ayu ladii kii wey siwal xijaazi dhulka xijaazi la yidhaha ka soo haray xijaaz gaal looma ogolo wixii xijaaz ka soo haray gaalada heshiis waa lagula geli karaa in qarashna laga qaado ayna isla deganaadaan amaa xijaaz maya xijaaz markay ulajeeddada laga leeyahay waa maka waalmadiina wamaa xawlahuma magaalada maka ee barakaysan iyo magaalada madiinatulmunawar ee barakaysan iyo wixii hareerahooda ah gaal inta la dejiyo qarashan kaa qaadanaynaahi maka iyo madiina deg ma ogola diinta islaamku marka makaanka maxaa shardi ah lacagta looga qaadayo gaalada oo la dejin karo waa wixii maka iyo madiina ka soo haray amaa maka iyo madiinan deganaanahay qarasha layga qaado sharciguma ogola lannu labada magaalood barakada iyo maadaama iyagu ay ahaayeen mahbadulwaxyi meeshii qur-aanku uu ku soo degay nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi diinta uu ka faafin jiray maadaama ay ahaayeen looma ogolo qof gaalhu inuu dego qof gaalhu inuu dego oo uu ku noolaado looma ogolo shardulmakaani makaanka shardigiisii alladii makaankaasoo tucqadu loo xirayo liajli suknalkaafiri gaalka degiddiisa darteed bihi makaankaas uu dego aljizyatu jizyada loo xirayo waxaa shardi ah qabuuluhu qabuululmakaani makaanka aqbalkiisiyaa shardi ah litaqriirihim gaalada ku sugiddoodii iyo dejinteedii inuu aqbali karo waa shardi wa huwa makaankaas gaalada in la dejiyo aqbali kara maa siwa alxijaazi waa wixii dhulka xijaas ka soo haray maka iyo madiina iyo hareerahooda wixii ka soo haray ayaa gaalada la dejin kara si looga qaado qarashka jizyada ah shardu maali ljizyati haadaa midkani shardu maali ljizyati maalka jizyada shardigiisiiwu halkana sheekhu wuxuu uga hadli raximah ullahu tacaala lacagaha laga qaadayo gaalada lacagtaasi shuruudaha ay iska leedahay lacagtan sideedaba gaalada waxa looga aruurinayo waxaa weeye maslaxadda looga aruurinayo waa dejinta dhulka muslimiinta la dejiyey waa difaaca laga difaacayo gaalada kale iyo muslimiinta dhexdoodaba leanna waxaa weye waxay ku jiraan taxta ximaayati wa taxta cahdi lmuslimiin muslimiinta iyo ximaayadooda iyo difaacii muslimiinta iyo ballankii muslimiinta ayay ku hoos nool yihiin marka gaalo kale hadday soo hujuumaan annagay waajib nagu tahay inaan difaacno oo gaalada kale aan ka difaacno maadaama hoosteenna ay ku nool yihiin maadaama amarkeennii hoostiisa ay ku nool yihiin maadaama qarashkii jizyada aanu ka qaadanayno gaalada kale inaan ka difaacno waajibay nagu tahay waxaa kaloo sidaasoo kale waajib nagu ah muslimiinta dhexdooda difaaca ka imanaya gaaladaas jizyada laga qaado yani weerar ay ku qaadayaan dulmiga iyo weerarka in laga difaacana waa waajib oo cid dulmin kartaahi ma jirto marka lacagta sababka looga aruurinayo waa ximaayada iyo difaaca iyaga la difaacayo oo gaal iyo muslim labadaba laga difaacayo shardu maaliljizyati maalka jizyaha shardigiisii cinda quwatinaa annaga awooddeenna haddaan muslimiintii nahay agtiisana la shardinayo kownuhu maalkaas ahaanshadiisa dinaaran inuu hal dinaar noqdo iyo fa akhara hal dinaar wixii ka sii badan kulla sanatin sanad walba waa in halkaas dinaar calaa shaksi laga qaado qof walboo gaala oo oofsaday shuruudihii hadda aanu soo qaadanay oo shanta ahaa shuruudihii shanta hadda aanu soo qaabanay qof walbaoo gaalaho oofsada waxaa laga qaadi sanadkii oo dhan hal dinaar wax lacaga ma ah halkaa dinaarna amnigoodaa lagu sugahay halkaa dinaarna waxa weeye nabadgelyadoodii iyo amnigii ayaa lagu sugay marka cinda quwatina muxuu ula jeedaa sheekh annaga markaan awood leenahay gaaladii waxaan qof walba ka qaadaynaa sanad walba hal dinaar markaan awoodi leenahay markaan awoodi leenahay waxaa baxay marka dacfi uu jiro muslimiinta haddaysan isku filayn oo awooddoodu heerkii la rabay aysan gaarsiisnayn waxaa bannaan marka lacagta in laga yareeyo dinaar hoos looga dhigo bixasabi maa ra'aa alimaamu ow naa'ibuhu madaxweynaha ama wakiilkiisu wixii maslaxa uu arko wuu ka yarayn karaa marka hal diinaar haddii dadka muslimiinta dacfigooda iyo awoodooda iska daciiftay diinaar waa laga yarayn oo meeshii la rabay difaacii aanan gaarsiin karin nisfu diinaar iyo wax la mida waa laga dhigi karaa haddii dacfi uu jiro laakiin islaamku hadduu awood leeyahay waa in hal shaksi walba ee gaalada ka mid a sanadkiiba hal mar hal diinaar waa in laga qaado iyo fa agara ugu yaraan waa dinaar halkaa dinar iyo wixii ka sii badan dinaarkaas markaa maadaama hadda xilligan dinar uusan shaqaynayn lacagahan hadda shaqeeya muxuu u dhigmaa lacagahan hadda shaqeeya dinaarku muxuu u dhigmaa dinaarka in badanna waa ka soo hadalnay miisaankiisa iyo garaankiisa in badan dhowr mas'alo iyo mawaadiic kala duwan oo munaasab ahaan uu noo soo gelayay ayaan uga hadalnay dinaarka haddii garaam la saaro waa afar garaan dhibic labaatan shan in badanna waan sheegnay afar garaan dhibic labaatan shan marka waxaa weeye afar garaan dhibic labaatan iyo shan saasuu noqo marka waxaa weeye dinaarkii maanta yacni wuxuu ku lacag noqonaa oo lacag ahaan markii la yidhaha ha la bedelo ha la sarrifo markii la yidhaha waa afar garaan oo dahaba ah. ilaa isaga naftiisaa dahab ka samaysan lacagta dinaarka dahab ay eh. afar garaan oo dahaba dhibic labaatan iyo shan halkii dinaar afar garaan oo dahaba dhibic labaatan iyo shan lacag ahaan waxay noqonaya suuqa boqol iyo labaatan dollar ilaa boqol iyo soddon ugu badnaan dollar oo suuqa hadda ka jooga afar do yani afar garaan dhibic labaatan iyo shan marka qofkii maxay noqonaya gaalka in laga qaadayo boqol iyo labaatan dollar ilaa boqol iyo soddon dollar waa sanadkiiba hal mar inta ixsaan loo sameeye fiira sanadkiiba hal mar ayaa gaal walba waxaa laleeyahay lagaa qaado yacni afar garaan oo dahaba dhibic labaatan iyo shan u dhiganta boqol iyo labaatan doolar ilaa boqol iyo soddon doolar waa sanadkii oo dhan calaa shaksi lacag badan ma ah lacag badan ma ah intaas waxay ku bedelanayaan amnigooda in la sugo xataa muslimiinta laga difaacayo oo amnigooda lagu sugayo shuruudu siiqati aljizyati haadihi tani shuruudu siiqati aljizya jizyada siiqadeedii siiqadaas shuruuddeedii siiqada ulajeedada laga leeyahay waxa waa qabuulka iyo iijaabka aqbalka iyo iijaabka shuruudu siiqati ljizyati jizyada siiqadeeda siiqadaas shuruuddeedii arbacatun afar afar shardiya loo shardi itisaalu lqabuuli aqbalka la xiriirsigiisa biliijaabi iijaabka waa inuu la xiriirsado aqbalka aqbalka iijaabka waa inay isla xiriirsadaan yacni iijaabka marka wuxuu ka imanaa dhinaca madaxweynuhu iijaabku ka imana oo wuxuu leeyahay waan idin dejiyey beled ka mida bilaadda muslimiinta inaad degtaan ayaan idin ogolaaday si nabadgelya aad ku ogolaataan bishardi inaad aqbashaan lacagta jizyada ah oo sanad walba laydinka qaaday isaguna muxuu leeyahay qofku gaalkii qabiltu haadihi اljizya lacagtan jizyada waana marka waa inay isla xiriirsadaanoo madaxweynuhu markuu yidhah lacagtaasaan idin dul saaray bishardi inaad aqbashaan qabiltu waa inuu yidhah asna oo laisla xiriiriyo waa cadamu tacliiqi shardi ku xirid weynteedii wey waxaa kaloo la rabaa inaan wax shuruuda lagu xirin hadduu yidhaaho maalan qabiltu waan aqbalay cinda quwatikum gaalka hadduu yidhaaho intaad awoodi leedihiin bisaan aqbalay oon lacagtaas bixina markaad daciiftaan waxba bixin maayo ebel hadduu shuruudo wax ku xiro shuruudo hadduu gaalkii keensado uu wax ku xiro baadil waxaan saxayaa ma jiraan waa cadamu tacqiiti wakhtiyeynta weynteediina waa shardi wakhtiyeynta waa inaan wakhti lagu xirin hadduu yidhaha gaalkii qabiltu haadihi اljizya waan aqbalay sanatayn laba sano bisaan aqbalay jizyadan laakiin laba sano ka bacdi wax jizyaa ma bixinayo ma laga yeli baail baadil weytaas ma laga yeli wadikru qadri اljizyati jizyada qadarkeeda ay la eg tahay qadarkaa sheegiddiisina waa shardi waxaa kaloo shardiya qabuulka iyo iijaabka madaxweynuhuna qadarka inuu sheego ninkan gaalka markuu leeyahay waan aqbalana qadarka uu ku aqbalay inuu sheego inuu yahay hal dinaar inuu yahay dinaar wax ka badan qadarka uu ku aqbalay waa inuu sheego oo jizya qadarkeedu uu yahay dinaar ama laba dinaar uu yahay ayaan ku aqbalay inuu yidhaahdo shardi taasaa laga qaadanaya suuratu caqdi ljizya haadihii tani suuratu caqdi اljizyati jizyada heshiiskeedii heshiiskaa muuqaalkiisii wey qaabka heshiiska u dhacay suuratu caqdiljizyati jizyada heshiiskeeda heshiiskaa muuqaalkiisii an yaquula alimaamu madaxweynuhu waa inuu yidhaaho ow naa'ibuhu naa'ibu limaam ama madaxweynaha wakiilkiisu waa inuu ku yidhaaho lilkaafiri gaalka waa inuu ku yidhaaho gaalkaasoo almustajmici kulansaday lishuruudi gaalkii shuruuddii shanta ahaa oo aanu soo marnay kulansaday waa inuu ku yidhaaho adintu laka gaalyahow waxaan kuu oggolaaday oon kuu idmay filiqaamati ku nagaashaha iyo degganaashaha bidaarinaa daarteenna islaamka inaad degganaato ood ku nagaato ayaan kuu idmay calaa shardi an taltasima diinaaran diinaar inaad laasimsato shardigeeda ayaan kuugu idmay waddankan inaad degganaato kulla sanatin sanad walba in diinaarkaa aad laasimsato jizyatan xaal diinaarkaasi uu yahay diinaarkaas oo jizyaa inaad sanad walba bixinayso ayaan waddankan kugu dejiyey watanqaada haddana inaad u hoggaansamaysid lixukminaa xukunkeenna haddana oo xukunkii dowladdii meeshaa ka jirta inaad xukunka u hoggaansamaysidna ayaan kugu dejiyey waddankan fa yaquula alkaafiru gaalkuna markaas waa inuu yidhaah qabiltu wa radiitu diinaarkaas sanad walba waan aqbalay qabiltu waan aqbalay addiinaara kulla sana diinaarkaas jizyada ahoo sanad walba aad i dul saartay waan aqbalay wa radiitu waana ku raalli noqday heshiisku saas u dhacahay saas u dhacahay waxa laga sheekeynaya waxaa weye waagii islaamku xoogga lahaa xilliga kutubta la qori waagii islaamku xoogga lahaa taariikhdii dahabiga ahayd ee islaamku uu soo maray xilligii nabigeena sala allahu wasalam wbaaraka calayhi nimankan yahuudda ah beeruhuu ku qoda jiray nabigu sala allahu calayh wasalam nimanka hadda caalamka haysta wlaleeya caalamka dhan iyagaa hogaamiyey siyaasadda iyo maaragtaahay dagaalada iyo fidnada iyo meel walba waxa ka dhacay iyagoo caalamka dhan ay hogaaminayaan xilligaas beeruhu ku qodan jiray nebigu sala allahu calayh wasalam nimanka yahuuda ah magaalada madiinatulmunawara markuu soo degay nebigeenu sala allahu wasalam mubaaraka calayhi markii khaybaro laga qabsaday oo dhulkii ay ka deganaayeen magaalada madiina lagala wareegay nabigu sala allahu wasalam mubaaraka caleyh wuxuu kula heshiiyey magaalada madiina waad sii deganaan kartaan laakiin bishardi beeraha inaad noo qodaysaan nooga shaqaynaysaan beerahay marka qodi jireen kii marka zine iyo waxyaalaha lagu arkana nebigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xuduuddu ku oogi jir oo in badan waxaa ku sugnaatay sunanta iyo saxiixeynka waqaa'ic iyo dhacdooyin iyo axdaas fara badan oo yahuuddi intay ku sinaysteen magaalada madiinat almunawara uu nabigu dhagax ku dilay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh nafta uga qaaday marka ihaanadaas iyo dulligaas ay ku noolaayeen islaamku markuu cizi iyo sharaf lahaa laakiin hadda waxaa weeyaa jizye ka qaadi iyagiyaaba jizye kaa qaadaya hadda gaaladii gaaladii iyagaaba hadda jizye kaa qaadaya gaaladii iyaga hadda ku ihaanaysanaya ku dillaysanaya taasina wuxuu ka yimid dacfiga dadka muslimiinta iyo tafaraaruqa iyo maaragta dadka muslimiinta khilaafkii iyo burburkii ku yimid awgeed ayaa gaaladii ay ka faa'iidaysteen markaasuu islaamku wuxuu noqday dad ducafaah oo iyagii in loo tuugsi tago ee islaamkii noqday marka iyagii in sharaf loo raadiyo oo amni iyaga loo raadiyo waddamadooda ammaan in waddankooda loo raadiyo l waddamada muslimiintu amni ma ahan waa fawdo ammaankaygu wuxuu ku xihan yahay waddan gaal inaan tago saas qofka muslimka ah uu leeyahy maanta qofka iimaankiisu daciif yahay ammaankaygu waxaan ka raadinah uu leeyahay waddan gaala ah waxaan u raadin gaalkaa cadaalad waxaan u raadin uu leeyahay gaalkaas marka iimaankii daciifay oo diintii ay daciiftay iimaankii uu daciifay dhaqankii muslimiintu uu baaba-ay ayaa wax walbo sharafa iyagii loo raadiyey iyagoon wax sharafa lahayn gaalada axkaamu ljizyati haadihii tani axkaamu ljizya tani waa jizyada axkaamteedii axkaamu ljizyati jizyada axkaamteedii kahiiratun way fara badanta minhaa axkaamta waxaa ka mid a annahu shana yelzamunaa annaga waxaa nugu laasimaya alkafu ka reebtoonaansho canhum nimankaa gaalada ahoo lacagta jizyada aan ka qaadanayno inaan ka reebtoonaanno oo annaan weerar ku qaadin ayaa waajib nagu ah maadaama ay jizye u hoggaansameen oo axkaamteenna u hoggaansamayaan lama weerari karo wadafcu ayaa waajib nagu ah difaaca canhum gaalada aan jizyada ka qaadanayno inaan difaacno ayaa waajib nagu noqonay idaa lam yakuunuu haddaysan iyagu ahayn gaaladu bidaari xarbin daaru xarbi dhexdeeda haddaysan deganayn daaru xarbigaasoo laysa fiiha daaru xarbiga dhexdeeda muslimun ruux muslim ah uusan ahaanin haddii hadda meel daaru xarbiya ay degan yihiin oo anagu anan ka difaaci karin oo gaaladii dagaalka iyo maaragtaahay dagaalka uu noo dhexeeyey hadday dhex degan yihiin dee ma difaacayno markaas iyagaaba gaal gaalo dagaal nagala dhexeeyo oo dhiig uu naga dhexeeyo dagaal naga socdo ayay dhex degen meel daaru xarbiyahoo ruux muslimaba aysan deganayn ayay iska dhex degan yihiin de markaa difaacu waajib naguma ah inaan difaacanno markii difaacooda uu waajib nagu yahay waa markii daarulxarbiga ka soo guuraan oo waddamada muslimiinta ay yimaadaan markaas way markaan difaacayn wadamaanu maa shay damaankiisii ayaa waajib nagu noqonaya shaygaasoo nutlifuhu shayga calayhim gaaladii dusheeda aan ka talfinay oo aan ka dilnay waxaa kaloo waajib nagu noqonaya naf iyo maal wixii annagu aan ka hadlayno waa u gudaynaa waan soo marnay diyadii yahuudiga diyadii nasraaniga intay la ekeed waanu soo qaadanay diya laga bixinayo waxaa kaloo sidaas oo kalea maal yani waxyaalo hantiya haddii qof muslim uu maal ka xado ama xoog uu uga qaato maalkii waa in dib loogu celiyo waajib wa mancuhum ayaa waajib inagu noqonaya gaaladaas waddanka degan u diididoodii min ixdaaثi kaniisa kaniise soo darinteedii iyo soo cusboonaysiinteedii inaan u diidno ayaa waajib u noqonoqay waxyaalaha axkaamta jizyada ka dhalanaya waxaa ka mid a ah gaaladii hadday yidhaahaan war innagu waxaan nahay yahuudaan nahay oo nasraanaan nahay oo waxaan rabnaa meel aan diinteenna kirishtanka iyo aan ku cibaadaysanno wax iyagu cibaado u yaqaanaan meel aan ku cibaadaysanaan doonaynaa kaniisadaan dhisanaynaa hadday yidhaahaan waa inaan ka joojinno lama ogolaanayo waddan muslimiin dad muslimiina ay degan yihiin inay yidhahaan kaniisadaan ka dhisanaynaa lama ogolaanayo lama ogola taas marna lama ogola waxyaalahan marka kaniisadan hadda waddanka soomaaliya gaar ahaan muqdisho kiniisaddii xilligii dowladdii ka dhisnaan jirtay oo nimankii baadiriyaashu iyo ay geli jireen haddana way taallaa iyadoo kharaabay taallaa kiniisadda noocaas oo kale waxaa lagu dhisay si khaladaa ah lagu dhisay waddan dad muslimiinuhu ay degan yihiin xataa gaalo awood badan oo muslimiintii eh, niskood iyo ka badanba gaaraysa haddii waddankii ay soo degaan in kiniisad laga dhiso waddan muslimiin xaaraan madaxweynaha noocaas oo kale ah inuu sidaas yani heshiis noocaas oo galaa gaalo uu la galana waa xaaraan hadda middan waddanka yani ka dhisan haddii tarmiim lagu sameeyo oo layidhaah la soo cusboonaysiiyo maadaama dad gaalaha waddankii ay joogaan xaaraan lama ogola tarmiimaan lagu samayn karin lama dhisi karo bele dad muslimiinuhu oo asal ahaanba iyagu ay asal u ahaayeen leannu magaalada muqdisho asalkeeda kulli waxay ahayd weligeed taariikhda daarulislaam ay ahaan jirta bal iska dhaaf magaalada muqdisho weligee daarulislaam ahaan jirtay iyo bilaadda iyaga canwada looga qabsado gaalada oo xoogga looga qabsado xataa kaniisad kama dhisi karaan kaniisad xataa kama dhisi karaan dhul iyagu ay lahaan jireen dhul iyagu ay lahaan jireen oo iyagu ay milkin jireen haddii dagaal inta laga qaado canwo looga qabsado xoog looga itaal roonaado kaniisadaha lama ogola inay kaniisad ay ka dhistaan iska dhaaf meel weligee daarulislaam ahaan jirtay marka lama ogola meel dad muslimiinhu ay degan yihiin in gaalo loo ogolaado la yidhaha kaniisado ka dhista xaaraan wey taas lama ogolo wa mancuhum iyaga u diidistoodii wey min ixdaaثi kaniisa kaniiso soo darinteedii inay yidhahaan kaniisadaan soo darisiinaynaaho oon waddanka ka dhisanaynaa lama ogolo wey taas lannahu fasaadu waxay furayaan kaniisadda dacwi ka dhex furayaan dacwi ka dhex furayaanoo dadka muslimiintay ugu yeerayaan kaniisadda muslimiintay ku gaalaysiinay taas marka waxay noqonayaan in loo ogolaado inay marka kiristankoodii iyo gaalnimadoodii iyo waddanka muslimiinta inay ka dhex faafiyaan dacwadii iyo risaaladoodii iyo inay gutaan in la ogolaaday noqona waana xaaraantaas dacwow wajraa-u axkaami alislaam axkaamta islaamka ku dureerintoodii ayaa waajib ah calayhim gaaladaa jizyada aan ka qaadanayno in axkaamta islaamka lagu dureeriyo allatii axkaamtaasoo yactaqiduunahaa iyaguba ay caqiidaysan yihiin oo ay aaminsan yihiin in lagu dureeriyo waajibu waxaa kaloo sidaasoo kale axkaamta jizyada ka dhalanaysa ka mid ah wixiiba iyagu axkaamta islaamka ay u hoggaansamayaan oo ay aaminsan yihiin oon ku dabakayna waa lagu dabakhiyo waa lagu dureer oo maalan maxaa ka mid a ah, haddii maalan ay naf oo kale ay dilaan in la dilayo qof muslima ah hadday dilaan in la dilayo maal sidaasoo kale haddii ay yacni qof muslima ay ka qaataan maalkii in la soo oo dib loogu celinayo haddii maal ay xadaan in gacantii laga goynay axkaamtii islaamka ayaa lagu dureerin laakiin haddii ay sameeyaan waxyaalo iyagu ay u aaminsan yihiin waxyaalo ay u aaminsan yihiin inay maaragtahay xaaraan ay yihiin hadday iyagu ay sameeyaan maalan waa zinadii iyo tuuganimadii iyo waxyaalahaasoo kale waa lagu oofinaa iyagana ilaa yahuuddi iyo nasaaradii haddii iyagu naftooda ay aaminsan yihiin in zinadu ay xaaraam tahay axkaamtii zinada lagu oofinoo kii guur soo maray isagana naftaa laga qaaday oo dhagaxa lagu dili kii aan guur soo marina boqol karbaash ayaa markaa lagu dhufan haddii marka aysan aaminsanayn shayganu inuu xaaraam yahana see la yeeli wax hadday samaynayaan oo iyaga agtooda aan xaaraamka ahayn tusaale ahaan waxaa ka mid a khamradii cabitaankeedii oo khamradii cabitaankooda iyagu waxay agtooda u yaqaanaan inay xalaal tahay waxyaalahaasoo kale iyaga xuduudda lagu oofin maayo hadday khamro cabayaan waxaa la leeyahay meelaha suuqyada iyo bulshada dhexdooda ha ku cabinina laakiin guryihiinna dhexdeeda ku cabbaa la maadaama iyagu ay aaminsan yihiin khamradii inay xalaal tahay waxaa la leeyahay gaaladii suuqyada iyo bulshada dhexdeeda ha ku cabinina laakiin guryihiina ku dhex cabbaa la laguma oofinayo maadaama iyagu khamradii ay u aaminsan yihiin inay xalaal tahay waxaa kaloo sidaasoo kale oo loo daynaa waxyaalaha ay xaaraanta iyagu ay xalaasha u yaqaanaan oo loo daynayo waxaa ka mid a ah nimankan majuusiyiinta ah waxay aaminsan yihiin nikaaxulmaxaarim gaalada majuusada la yihaha nikaaxulmaxaarim ayay aaminsan yihiinoo walaashoodu guursana ruuxa majuusiga ah oo diinta majuusiyada gaalnimada aaminsan walaalahooda ay guursadaan gabdhaha walaalahooda haddii marka annaga waddankeenna ay soo degaan heshiiska jizyadana aanu la galno nikaaxooda ka fara ma faragashanayno maadaama iyaga ay u yaqaanaan nikaax saxa ah ay u yaqaanaan walaashiisii wixiisii bakhtigiisa iska wato bakhtigiisa isagu heeska wataa laleeyahay dhaqankooda wixii ah, ha wataan waxyaalaha noocaas oo kale ah, oo iyagu aysan xaaraam u aaminsanayn ma dhexgelayno oo ankixadooda iyo nikaaxooda wixii ku saabsan ma dhahayno markaad isguursanaysaan waa bishardi nin sheekhoo muslima ah, waa inuu idin nikaaxiyo oo shuruudihii iyo arkaantii islaamka nikaaxa uu u shardiyi jiray waa in nikaaxa aada marisaan ma dhahayno nikaaxooda siday u aaminsanaan jireen u wadanay siday u aaminsanaan jireen waxaa jira kuwo dhaqankooda uu yahay faraati isku nikaaxsanay oo kaniisadda inta la geeyo laleeyahay faraatiyaa laguu gelinaa nikaaxuna sidaasba uu ku ansaxay in faraati loo geliyo bas wuxuudaas marka haddii faraati uu noqdo hadduu nikaaxulmaxaarim uu yahay ma fara gashanayn asaydu wadabaa'ixu haadihi middani axkaamu saydi ugaarta axkaamteedii weye iyo wadabaa'ixi xoolaha la gowracayo axkaamtoodii wey halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay ugaarta xalaasha sharcigu uu ku tilmaamay iyo kuwa xaaraamta uu ku tilmaamay iyo ugaarta waxyaalaha lagu milkin karo wuxuu kaluu sheekhu ka hadli xoolaha la gowracayo habka loo gowraco oo neefku marka la gowracayo uu xalaal ku noqon karo asaydu sayidku huwa sayidku almasiidu waa shayga lasoo ugaarto oo markaa wuxuu ula jeedaa sheekhu sayidku waa masder laakiin macnihiisu waa macno ismulmafcuul sayid marka la waa ugaarasho laakiin hadda maxaa lagu fasiri oo loola jeedaa almasiid kii lasoo ugaaranayo kii lasoo ugaaranayo saasad ku fasiri ula jeedaa asayidu sayidku huwa sayidku almasiidu waa midka la ugaarto waxaa la ugaaranayaa sayid lila wadabaa'ixu dabaa'ixduna jamcu dabiixatin dabiixa oo la jamciyeyo dabaa'ix lagu jamciyeyo dabiixadaasoo bimacnaa madbuuxatin mid la gowracay macnaheeda ahaaday yacni wuxuu ula jeedaa dabiixa waa faciila bimacnaa mafcuulow dabiixa mid la gowracay madbuuxa mid la gowracay saasaad ku fasiri maa yumlaku bihi saydu haadaa midkani maa ayo ladii kiiwo yumlaku bihi maaga lagu milkin karo asaydu ugaarka lagu milkin karo halkan sheekh wuxuu uga hadli qofku duurkan haddii lagu wada yaaco oo sagaaro la wada ugaarsanayo ama biciidkii la ugaarsanayo ama goodirkii la ugaarsanayo see la dhihi karaa qofkani ugaarkii waa milkiyey goormaa la dhihi karaa maxaa lagu milkiyaa yumlaku saydu shaygii xayawaankii la ugaarsanayay waxaa lagu milkiyaa biibdaali manacatihi manacati sayd ugaarka awooddiisa awooddaas baabi'inteedii ayaa lagu milkiyaa qasdan min qasdin qasad awooddiisa loo baabi'iyo ayaa lagu milkiyaa ugaarkaas duurkaas ku jira lama kala xigo laakiin waxaad dadka ka xigi kartaa ood dhihi kartaa anigaa milkiyey markaad awooddiisii aada baabi'iso iyo difaaciisii difaaciisii markaad baabi'iso see difaaciisi ku baabi'isay maalan labada lugoodaad ka jebisay waxbaad ku tuurtay ulaad ku tuurtay labada lugoodaad ka jebisay wuu fadhiistay marka adigaa ka xiga dadka kale waad milkisay qof kale far saari karta oo taaban karta qofaad adigu u fasaxdo mooye waa xoolahaagii neefkii ariga ahayoo xeradaada kuugu oo kale ayuu markaas la mid yahay marba haddaad awooddiisii aad baabi'isay waxbaad ku tuurtay lugahaad ka jebisay adaa iskale saasaa lagu milkin karaa qasdanna waa shardi waxaa kaloo shardi ah lugaha markaad ka jebinaysay waa inaad ugu tala gashay ugaarkan inaad milkiso qasdan la yidhi maxaa baxay hadduusan qasad uusan ka ahayn oo maalan isagoo ul iska tuuray bul isagoo isaga cayaarayo iska tuuraya aa ugaar meesha ordayo uu ku dhaco dadka kama xigtid markaa leanno inaad ugaarato ulama aadan qasdin markaa xayawaanka inaad ugaarato ulama aadan qasdin walaa yazuulu milku milku kama zuulo canhu can saydi ugaarkaas xaggiisa milkigu kama zuulo binfilaatihi fakashadiisii isagu uu fakaday milkigu ugama zuulayo yacni hadalkan ujeedada sheekh uu ka waxa wey ugaarkii markaad qabatay wuu kaa fakaday hadduu kaa fakaday ninkii markii hore ugaarkan qabtay weli milkigiisu ku jira hadduu inta kaa fakaday qof kale uu soo qabsado war markii hore ninkanaa gacanta ku dhigaya ninkii ha loo celiyo ninkii hore walaa biirsaalihi shaksiga sii dayntiisa oo diridda uu sii daayana milkigu ugama suulayo ugaarkii qofkan markuu qabtay isagaa sii daayeyoo wuxuu u sii daayey yacni inuu dadka u fasaxay ma aha inuu mar kale qabsaduu rabaa inuu wuxuu rabaa u naaxo mar kalena fursad hadduu helo uu mar kale soo qabsaduu rabaa waa iska daayey dadkana uma ogola wuxuu rabaa weligii inuu dadka ka xigo qof taaban karta ma jirto hadduu sii daayo uusan dadka uusan u wada fasixin laakiin hadduu intuu sii daayo uu yidhaaho markaas qof walba waxaan u fasaxay hadduu soo qabsan karo inuu soo qabsado kii qabsadaa iskale marka hadduu inta sii daayo oo dadka u wada fasaxo kii markaa qabsada ayaa yeelanaya arkaanu dabxi haadihii tani arkaanu dabxi waa gowraca tiirarkiisii gowraca tiirarka uu ku taagan yahay arkaanu dabxi gowraca tiirarkiisii dabxigaasoo bimacna alindibaaxi bimacna alindibaaxi gowrac midda macnihiisa ahaaday yani neefkii waa gowracmayaa loola jeeda wuxuu la jeedaa debxiga waa facli bimacna alinficaal inficaal macnihiisuu qabaa bimacna alindibaaxi gowracmidda nooc eh, neefkii uu gowracmayo macnihiisa ahaaday arbacatun afar rugniwo gowraca afar tiir ayuu ku taaganya dabxun gowricii naftiisa waa tiir wadaabixun kii gowracayay qof gowracaya waa in la helo wadabiixun neefkii la gowracayay wa aalatun aaladdii lagu gowracayay waa birtii lagu gowracayay addabxu haadihi middani shuruudu dabxi waa gowraca shuruudihiisii gowraca shuruudihiisii iyo neefku wuxuu xalaal ku noqon karo ayuu sheekhu ka hadlay dabxulxayawaani xayawaanka gowriciisii xayawaankaasoo almaqduuri calayhi ee awood loo leeyahay gowriciisii qadcu xulquumihi xayawaanka neefmareenkiisa neefmaraynkaa goyntiisii wa marii'ihi xayawaanka hungurigiisa hungurigaas goyntiisi wey xayawaankan marba haddaad awood u leedahay inaad gowracdo haddaadba awood u leedahay waxaa shardiya xayawaankaas uu ku xalaal noqon karaa inaad goyso laba xidid xidid waxaa weeye waxaa la yidhaha xulquum neefmareen neefmareenka inaad goyso waa shardi midna waxa weeye waa midka cuntada laga qaato midna waxa weeye midka cuntada laga qaato cuntadu ay marayso waxaa la yidhaha isagana mari aa la yidhaha mari waa hunguriga hungurigaas inaad goyso waa shardi waxaa kaloo shardiga meesha laga neefsanayo bini aadamkuna waa leeyihin xooluhuna waa leeyihin labadoodaba bini wuxuu leeyahy meelna wuu ka neefsadaa meelna cuntadu ka qaataa oo waxa weye meel cuntadu sii marto ilaa calooshay usii daadegayso labadaasuu leeyahay neefku labadaas inaad ka goyso waa shar labadaas markaad goyso xalaalow kuu noqdo neefkaas xalaalo wadabxu hayrihi hayri اlmaqduuri calayhi xayawaankii gowriciisa la awooday hayrkiisa xayawaankii cararay oo kaa fakaday oo si kasta inta yeeshay aada gowrici weysana qatluhu xayawaankaasi dilkiisii wey biayi maxallin boos kasta laga dilo meel kastood ka soo gaarto aada birta ku dhufan wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala xayawaankan iska fakanaya cararaya oon awood loo lahayn markaa inaad awood aad ku qabato ood ku gowracdo aada u yeelan weysay waa in la dilo meeshay doontaa birtaha uga dhacdo bismi illaahi aad leedahay waxaad ku tiiri birtii fallaartii iyo middi iyo waran iyo waxaad hayso ayaad markaa ku tuuri middidaas iyo warankaasi meeshay uga dhacdaba taasaa gowrac u noqonaysa waxaas aad ku tuurto bismi illaahi aad tidhi ayaa gowrac u noqonaysa maadaama aadan awood u lahayn inaad soo qabato oo si saaniya oo deggan aada u gowracdo wa sharduhu shardu dabxi gowraca shardigiisu alqasdu qasad ayaa shardi ah neefkan markuu xalaal noqonayo hunguriga iyo neef mareenka labadaba aad ka goyso uu xalaal kuu noqonayo waxaa shardi ah inaad u qasaday inaad gowracdo inaad gowracdo inaad u qasaday ood niyeysatay waa shardi haddii aadan u qasdin oo maalan waxaad doonaysay mididan meel kore inaad saarato ama meel kore inaad ku tuurtaad rabtay mididii mididii inaad kor u tuurtay neef hoostaada joogay oo hoostaada fadhiyey ayaa mididii ku soo dhacday labadii xididay ka goysay neef mareenkii iyo kii hungurigii qasadna ma ahayn waxaasba mudida meel ku tuuro neefkaas ma baktiga ah, mise waa xalaal bakti waayo neefkaas xalaal ma ah lannu gowrac maxaa shardiya qasdu dabxi inaad neefka gowracayso waa inaad u qasado neefka inaad gowracayso waa inaad u qasado amaa mididii aad meel ku tuurtay neefkana aadan gowriciisa u qasdayn neefkii ku soo laabatay saasa neefkiiyaa iska gowracmay marka mididii qasadna kaama ahayn waa bakti wey neefkaas lama cuni karo wa sharduhu shardu debxi gowraca shardigiisii alqasdu uqasdid waa shard shardu daabixi haadaa midkani shardu daabixi kii wax gowracayay shardigiisii halkana sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli qofka wax gowracaya shuruudihiisii shardu daabixi qofka wax gowracaya shardigiisii kownuhu shaksiga ahaanshadiisa muslima inuu muslim yahay waa shard ow amase kitaabiyan ama gaal ahlu kitaab loo nisbeeyey waa gaal yahuud iyo nasaara labadaas kii ka tirsanaa waxaa la yidhaha ahlu kitaab ama gaal ahlu kitaaba inuu yahay waa shardi kitaabigaasoo taxilu munaakaxatuhu nikaaxiisu iyo guursigiisu uu xalaal yahay gaalada in gabdhahooda la guursado ay xalaasha tahay waa yahuudda iyo nasaarada oo la og yahay awoowahoodii dambe inuusan diinta markuu soo gelayay yani uu soo galay diinta qabla naskhi intaan kitaabkii towreed iyo injiil aan la nasakhin ka hor ayuu soo galay oo diinta uu ku soo biiray waa intaan la nasakhin ka hor haddii sidaa la og yahay gaalkaas ahlu kitaabka yahuudda iyo nasaarada wixii uu gowraco xalaaluu kuu noqon sidaba xalaal ay u noqonayso in gabdhahooda la guursado siday xalaal u noqonayso saasaa wixii ahlu kitaabku ay gowraceen iyaguna waxay noqoneen xalaal maxaa baxay marka muslim la yidhiyaa la yidhi ama ahlu kitaab uu yahay waxaa baxay kii majuusiga ahaa ama waaniga ahaayoo sanamkaba iska caabudayey ama dabka caabudayey wixii uu gowraco waa bakti xaaraan kii dabka iska caabudaya ama sanamka caabudaya wixii uu gowraco bakti wey xaaraan wayusaadu waxaa lagu siyaadina fii gayri اlmaqduuri calayhi xayawaankii la awooday gayrkiisa xayawaankii gowriciisa aan la awoodin waxaa lagu siyaadina kownuhu kownu daabixi qofka daabixa ah oo wax ku tuuraya oo gowracaya xayawaankaas la qaban waayo basiiran ruux wax arkayo indhale inuu yahay waa shardi wuxuu leeya sheekhu shardi kale waxaa lagu siyaadinaa xayawaankii aan gowriciisa la awoodin waan soo marnay xayawaankii gowriciisa aan la awoodin maxal walbaba waa inuu birta lagu dhufto bir lagu tuuro fallaarta meeshay doontaha uga dhacdo meeshay doonta uga dhacdo bismi illaahi ad leedahay fallaartaad ku tuuri dhufashadaa fallaarta aad ku dhufatay ayaa gowrac u noqonaysa hadduu saa ku dhinto taas marka waxaa shardiga ah qofkaa fallaarta tuuraya oo gowric uu u noqonayo fallaarta tuurideedu inuu wax arkayo shardigu ama indhoole meel uu fallaar ku tuurayo iyo meel kaleba iska qiyaaso uun fallaarta iska tuuro markaa ay ugu dhacdo ugaarkii baktiguu noqona indhooluhu wuxuu iska tuuro markaa ilaa meeluu wax u wado iyo meel wax ku ishaarayo ma garanayo asagu wilaartu iska tuura baktiguu noqon kaas marka taasaa shardigaoo neefkan marba haddii qof muslima uu gowraco ama gaal ahlu kitaaba uu gowraco saasuu xalaal kuugu noqon laakiin hadda soomaaliya waxaaba ka soo ifbaxayba dadka muslimiinta xoolaha ay gowracaan kuwo aan cuninaa jira oo takfiir la yidhaaho takfiir oo kawaanada dadka muslimiintu kawaanada ay iska leeyihiin wax ku gowracdaan amba ka adeeganaa jira oo hilibkaba aan ka cunin ilaa qof isagu kawaanla ah oo iyaga jamaacadooda ka tirsan oy og yihiin inuu takfiir yahay mooye qof kale aan hilibka ka iibsanayn ayaa jira qolada markaa habkaa u dhaqmaysa waxaa weeye waxay aaminsan yihiin shucuubta iyo mujtamacaadka ay ku dhex nool yihiin inay ka sii fog yihiin yahuudi iyo nasaare xataa ay ka gaalnimo badan yihiin lannu hadda sharcigu muxuu ku leeyahay yahuudiga iyo nasraaniga wixii uu gowraco ayaaba la baneeyey ayaa la baneeyey in hilibkiisa la cuno muxuu marka nimankan takfiirka ayagu waxay aaminsan yihiin mujtamacaadka ay ku dhex nool yihiin oo muslimiinta ah oo ahlu tawxiidka ah inay ka sii daran yihiin oo ka gaalnimo badan yihiin yahuud iyo nasaaro oo iyagu waxay aaminsan yihiin yahuud iyo nasaaradiina hilibkoodii waa la cunahay muslimiinta aan ku dhex noolnahana waxay leeyihiin way gaalaysiinayaan oo hilibkooda ma cunayaan marka waa firqo aada u baadiyeysan firqadaasi iyagaana gaalnimada dadka uga dhow xaqiiqada markii la yidhaha leanna waxa weeye nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiis waxaa jiray ibnu xibbaan uu saxiix uu warinayay ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayay oo nabiga sala allahu calayhi wasalama uu ku tilmaamay waxaa iman doona ruux yacni dad inay soo bixi doonaan dadka muslimiinta gaalnimo ku tuuray rasuulka marka sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey oo la su-aalay ayuhumaa owlaa bishirki ya rasuula allah alraami ama ilmarmiyu rasuulka ilaahu yaa gaalnimada ku haboon ma ninka dadka gaalaysiinaya gaalnimada ku haboon mise qofka la gaalaysiinayo oo gaalnimada lagu tuuray nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi bali raami qofka dadka muslimiinta gaalnimada ku tuuraya qofkaasaa gaalnimada ku haboon uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam marka qof muslim ah ee arkaantii islaamku uu u dhammaystiran yahay oo isaguna uu arkayo arkaantii islaamkoo shanta ah uu arkayaa qofkan inuu samaynayo oo uu towxiidayo oo salaaddii uu tukanayo oo uu xajinayo oo uu soomayo uu sakadii bixinayo wuu arkayo oo mujtamacuu ku dhex noolyahay maca daalika haddana waa gaalaysiina marka qoladaasi waxaa weeye waa qolo arkaanul islaam ku soo kordhiyey oo shanta ahayd mid lixaadii ku soo kordhiyeen midkaa lixaad waxaa weeye alأkhdu bimafaahiimina wاlأkhdu bibaycati imaamina midka lixaaday ku kordhinayaan waxaa weeye mafhuumkeenna annaga alwalaa walbaraa sida aan u fahamsannahay waa inaad noola fahamto imaamka jamaacada takfiirka ka tirsanna waa inaad baycadiisa gasho kaasay ku soo kordhiyeen arkaan ulislaam leanno iyagu waxay qabaan masalo la yidhaha masalatu tawaquf watabayun masalatu tabayun watawaquf ayaa iyaga ka mida mabaadidooda iyo afkaartooda waxay leeyihiin mujtamacaadka aan ku dhex noolnahay afraaddooda kuma xugminayno inay muslimiin yihiin xataa natabayana wanatawaqafa annahu muslimun xaqiiqa ilaa aan ka hubinno inuu muslim yahay qof annagu aan muslim u aqoonsanayno mujtamacaadka aan ku dhex noolnahay ma jiray leeyihiin ilaa tabayun laga helo tabayunkana marka iyagu waxay u yaqaanaan ula joodaan imaamka iyaga hogaaminaya ama qof markaas magaaladaas u jooga oo ka wakiila waa inuu bayco la galo oo uu xaqiijiyo uu yidhaha muslinaa tahay waa inuu u saxiixo ilaa magaalo walba ama qaryo joogta qofaa wakiil u ah oo imaamka markaa iyagu yani ay imaamka u yaqaanaan qofaa wakiil uga ah marka waxay leeyihiin afraadda ama shucuubta aan ku dhex noolnahay ma xukminayno inuu qofkaasi uu muslim yahay xataa baycada ilaa uu ka qaato imaamka ama qofka wakiilka ka ah marka faka'annamaa waba iyagoo ku soo kordhiyey arkaanu lislaam alkhamsa rugni lixaad ay kordhiyeen alahdu bimafaahiimina wa bibaycati imaamina waa inaad mafhuumkeenna iyo masalat ulwalaa walbaraa sidaan u fahamsannahay waa inaad u fahamto imaamkeennana waa inaad bayco la gasho oo ijaasada aad ka qaadato imaamkii ijaasaha ku ku leeyihiin oo yani ha ku qiro inaad tahay qof muslima islaamnimad ha lagaa saxo ha lagaa xaqiijiyo bis markaasaa lagugu daba dukan karaa neefka aad gowracdana markaasaan cuni karna saasay ku leeyahay marka waa jamaaco khatar ku ah mujtamacaadka muslimiinta mujtamacaadka muslimiinta jamaaco khatiir ku ah midda kale iyaga mabaadidooda iyo afkaartooda iyaga waxaa ka ah inay u arkayaan taqliidka iyo madaahibta afarta ah islaamka dhan uu ku ijmaacay oo madhabkii abi xaniifa iyo madhabka imaamu shaafici imaam axmed imaamu maalik madaahibtaas waxay u arkaan wathaniyaad inay yihiin asnaam la caabuday waxay u deliishanayaan aayadda ilaahay uu leeyahay si xun ay u fasirayaan ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah ilahi wuxuu yihi jala jalaaluhu yahuuday aayaddu ka sheekaynaysa culimmadoodii ayay waxay ka dhigteen rabbiyaal la caabudo waa culamaa'ulyahuud waxaa laga sheekeynaya shacabka yahuudda u ahaa shacabka yahuudda culimmadii yahuudda waxay ka dhigteen rabbi la caabuday ka dhigteen oo marna wax u xallila marna wax u xalaalaya marka waxay leeyihiin aayaddanay madaahibtu soo gelayaan ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah yacni ruhbaantoodii iyo culimmadoodii rabbi ka samaysteen yaa aaminsan abi xaniifa iyo imaamu shaafici imaamu maalig iyo inay rabbi yihiin inay iyagu jeefkooda wax ka xalili karaan waxna ka xaaramayn karaan muslim aaminsani ma jiro marka waxaa weeye mabaadi iyo afkaar iyo cudurro khaldan ay aaminsan yihiin ayay dadkii ku xukumayaan cudur ayaga ku jira leannu masaladii si khaldan u fahmayeen khaladkaasay ku dul dhisayaan dadkii muslimiinta ah masaladii inta si khaldan u fahmeen ay khaladkaa muslimiinta ay ku dul dhisayaan marka waxaa weeye waa mushkila nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu ku tilmaamay man qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a bihi axaduhuma xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa ku warinayo qofkii walaalkii ku yidhaaha gaala tahay labadooda midaa gaaloobayuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam kelimadu meel saddexaad ma aadayso qof muslima ahlu tawxiid oo gaal aad ku tilmaantay meel saddexaad weji saddexaad kelimadu ma samaynayso qofkii gaalaa tahay hadduusan ilaahay agtiisa gaal uusan ka ahayn aday kugu soo laabanaysaa gaalnimadu marka dadka muslimiinta qofka gaalaysiinaya isma oga laakiin asagaa isgaalaysiinaya asagaa isgaalaysiinaya oo diintii iska saaraya faqad baa'a bihi axaduhumaa wuu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam leannu nabigeena salى اllahu waslm mubaarak caleyh mafhuumka iyo idaarka muslimiinta markuu xadaynayey nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi man sallaa salaatana واstaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalika almuslim aladii lahu dimat اllaahi wadimatu rasuulihi salى اllahu عalيه wasalam nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi qofkii salaadeenna tukada oo qaabkan salaadda u tukanayno u tukada wastaqbala qiblatana qibladeennaasna qaabilo salaadda xagga ula jeesta wa akala dabiixatana xoolaha dadka muslimiintu ay gowracayaanna cuna fadaalika almuslim alladii lahu dimat ullaahi wa dimatu rasuulih kaasaa muslim la yihaahu yiri nabigu sala allahu caleyh wasalam marka dad ahlulqiblo ah dad qiblada salaadda ula jeesanaya oo arkaantii islaamka uu ku dhammaystiran yahay qof gaal u yaqaana asagaa isgaalaysiinaya min xayu laa yashcuru walaa yadri mana oga miskiinku ma oga gaalnimadu asay kusoo laabanayso gaalnimadu asay kusoo laabanayso yacni mashaakilka iyo dhibka ay mujtamacaadka ku hayaan qoladan jamaacadda takfiirka waxaa ka mid a haweenka waxay u dirayaan manshuuraad yaryar manshuuraad kutub yaryar oo iyagu ay qoreen ay usoo soo dirayaan marka manshuuraadkaas u dirayaan miimiri ama cajalado ay ku duuban yihiin imaamkooda afkaar khaldan uu aaminsan yahana way ku soo faafinayaan xaafadaha iyo haweenka haweeneydii waxay leeyihin ninkana haysaga sheegin si sirana afkaarta u dhegeyso marka haweenaydii waxay arki gurigii ninkii wuxuu arkay isagoo laga dhex booday oo markuu ganjeelka soo garaaco dhahaysa maba kugu nikaaxsaniyo inaad gaal tahay waan ogaaday ficlan dad badanna way ku dhacday maba kugu nikaaxsaniyo inaan gaal ahay xogtaadii waan helay manshuuraad yaryara ah marka lagu faafin haweenkii markaas waxay leeyihiin biduuni nikaax iyadoo maaragtaa ninkii aysan dhihin ha soo furo oo ninkii islaantan qabi jiray bal ha soo fure aanu sugno iyagoon dhihin horay ka nikaaxsana isaga guursanaya waxay u fahmeen si khalada u deliishanayaan fain calimtumuuhunna muؤminaatin falaa tarjicuuhunna ilى اlkufaar laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun in qur ku cayaaray haddaad ogaataan haweenku inay mu'minaad yihiin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar gaalada dib ha ugu celinina shucuubtai u aaminsan inayn gaalo yihiin marka nikaaxba ma jiray leeyihin mana loo celin karo marka waa khadiiray ku yihiin mujtamaca jamacatu takfiir halis wayusaadu fii gayri اlmaqduuri calayhi kownuhu basiiran shardu dabiixi wallah subxaana wa tacaala